si horanay dib aanay tanqeexinay haddana mid kala bilaabaanna dee way iska dhacdaa kutubtooda akhda iyo waxyaalahaasoo akhdada had iyo goor culimada dee kutubtiisa ku sheegaan iyo awhaamtuna dee meelahaasay uga timaadaayo had iyo goor shan almuktiriin weeye sida dee suyuudiya isaga iyo meelo qaarkood dacdan jasidan loo nisbeeyeyna isaga dee cabdiraxmaan cali baa la yidhaha sida aan soo sheegnay muktiran oo amina taaliif oo funuun badan kutubka ubadejiye badan beed waa magaalo wasad la odhanayo ciraaq ku taalay aqalkooda oo halkaa kuma sugnaa ayaa waxaa ku yaal geed ay jawso ku magacaabayeen baa daartooda kuma sugnaayo geedkaas mooye geed kaloo ku sugnaana beledka muu jirinoo markaasay deesan ugu nisbeeyeen oo ibnuljawsiyi ay yidhaaheen oo nisbadu waa lijawsatin fii daarihi weeye biwasitba oo beledkaan mid kale ku sugnayn ama imaamkan kale dee ibnuqayim iljawsiya la idhaaho horta wax dee nisbo ka dhexaysa ma jirto ilaa boqol suulood inka badanna way u dhexaysayba xagga waxay wadaagsadeen allama madhab ahaan in dee nin kastaba madhab ahaa nisbaduna isagana tanna waa daartaa nisbadu ama ibnulqayim iyadna madrasiya jawsiya la odhanayo suurtagal ay dee nin u awow ahaa inuu waqfay ninkaa hore u awow ahaa ama dee inankiisiiba ahaa uu waqfay ayaa aabihii gacanta ku hayn jiro ama naadir ka ahaa markaasaa waxaa aabihii la odhanayay dee magaciisii kale mahay waa la qabsne ama dee waa xirfadiisi ee qayimuljawsiya macnaha waa maderasadii jawsiye lagu magacaabi jiray qayimkeedii markaa ibnulqayim dee markii dambe wixii lasoo gaabiyay tan noqotee macnuu waxa wey ama isaga asalka waa ibnu qayim iljawsiya waa madrasada jawsiye la odhanaya qayimkeedii waa kii gacanta ku haye ka shaqaynaya naadirkeeda inankiisii laakiin wax nisboo kaloo ka dhexeeya ma jiro wala suurtagalta madrasada waxa loogu magacaabay adigu ibnuljawsi inankiisi inuu uqfay ahayd laakiin waa ibnu qayim aljawziya waa jawziye qayimkeedii waa macnaa kii mas-uulkeeda ama naadirkeeda inankiisii kanna waa ibnuljawsas haddaba kitaab buu leeyahay madbuuca oo dee markaa kitaab mawduucaad la idhaaho imika saddex juz aan saa waaweyneenba lagu madbuceeyey dee dabacaad kalena le kaas buu leeyahayba marka axaadiid aad iyo aad u badan oo mawduuca waa sheego waxa ku sugan inta badan mawduuc bay tahay Eh, laakiin dee eh, yar isagii kumuu gaabsan un wixii mawduuca inuu sheego ee eh, axaadiis aan mawduuc ahayn ayuu sheegay oo marka la eego dee kuwa saxiixii xasanbale yaanay badnaanin kuwaasi ma badna kuwa daciifana waa ku sheegayba waxaana yidhaahaanba sababta uu sheegayna inta badan waa nin sanadkiisa ku sugan oo la yidhi ama waa daciif ama waa majhuul ama waa layin iyadoo wax kaloo raac aanu jirin ninkuna aanu dee matalan wadci lagu tuhmay ama wadci lagu ogiye kadib taasi aanu jirin qowlkaa daraaddeed inbuu axaadiis badan u sheego oo daciif ah adugu saxiixii xasanna waa jiraane waa ku yarin laakiin markaas daraaddeed raggii ka dambeeyey oo dhammi way dee isagii ku bushiyeen taas sii buu sheegayaa marka wuxuu uhi wafii kitaabi waladi ljawziyi jawzi waladkii waa cabdiraxmaan ibnu cali imaamkaase kitaabkiisa waxa ku sugnaaday ma wax ama axaadiis laysa aan min almawduuci mawduuc aan ka mid ahayn xataa wuhima min atawhiim weeye aada u ilaa lagu gefnimo xukmiyey boo aymadii ka dambeeya ee qalad u nisbeeyeen dee ficilkiisan markay arkeen oo min asaxiixi maadii buu bayaanayo min asaxiixi saxiixa oo daciif walxasan saxiix iyo xasan iyo daciif bale weeye markaa wuxuu uhi suyuudi damantuhu waxaan damisiiyey macnaa waxa uu kitaabkiisu kulansadee mawduuca aan ahayn waxaan markaa ka dhigay mid dhibnisanayoon kuba sheegay kitaabii kitaabkayga alqowl alxasan ah alqowl alxasan ee magaciisu uu yahay alqowl alxasan fi dabdi cani sunan taas baa magaa magaciisu uu yahay ayaan anigu ku sheegay buu leeya ujeedadu ujeeddadu axaadiisii aan mawduuca ahayn ee sheekhaas waham ahaan uga dhacday kitaabkiisana uu ku sheegay ayuu suyuudi kitaab kale u dejiyo kuwaas buu mid mid isagoo kaga hadlayaa dee inaanay mawduuc ahaynna caddaynaya ayuu kitaabkan alqowl alxasan fi dabbi can isunan la yidhaha u dejiyey kitaabkana waxa u asala kitaab xaafid ibnu xajar leeya oo la yidhaha alqowl almusadad fi dabbi can musnadi axmed oo afar iyo labaatan xadiis oo musnadka imaam axmed ku sugan oo ibnuljawsina uu mawduuc ku sheego xadiidkan saxiixa muslim inooga soo noqlin doonaana ka mid yahay ayuu xaafid kaga hadlaayo dee uu markaa caddeeyaanay inaanay mawduuc ahayn suyuudina kitaabka wuxuu ku kordhiyey mid uu dayl uga yeelo afar iyo toban kalo iyaguna musnadka ku sugan oo uu yidhi markaa mawduuc ma aha haddana dee tuu kordhiyu kitaabkan kale ee ka sii weyn buu dejiyeyoo guud ahaan axaadiistii ama musnadka kuba sugnaato siddeed iyo soddonka markaas ah maxaa afar iyo tobankiisa iyo kuwa dee abi daa-uud iyo tirmidi iyo nasaa-i iyo ibnumaasha iyo ku sugan nasaa-iyada waa xadiis keliya un markaasi abi daa-uudna waa afar mala meelahaas waxa weeye waa tirmidina ilaa dhowr iyo labaatan buu gaadhsiiyey intii dee markaa ku sugnayd iyo ibnu maaja oo lix iyo toban iyo bale dee waxyaala dhaafayeen way jiraan ibnu maaja intii mawduuc lagu sheegay intaa way kaba badan tahay laakiin waa intuu ka soo reebay dee kuwani waa wixii uu ka soo reebay kuwii dhab ahaan loogu sheegay maaha ayaa uu dejiyey oo kaga hadlay hadlayba kollay kutub kalena waa leeyahay suyuudi kitaab kitaabkiisa uu ku talkisiyo wixii aan lagu bushin oo dee isna matbuuca oo kuwa mawduucaadkaana waa leeyahay suyuudi waxyaalaha dee talkhiiskii kitaabkaasba iyo dee waxyaala u markaa isaga dhaafay uu ku kordhiyey weliba kitaabkaasna waa leeyahay kitaabkaasna anugu damnisiye u leeyahay bal marka waxa weeyaan adugu kutusta mawduucaadku maanta way badan yihiinba waxaana jirta dee in imaka inaga mashaqo weyse dhib weyno xaggii fahamkiisa inoogaba iman mayso aimadu way dadaaleen oo wa ku axaadiistii ama dee aan mawduuc ahayn waxyaalahan akhbaartae mawduuca ka soocay akhbaarta mawduucana kuwa ay mawduuca u dejiyeenna way kaga hadlaan axaadiistan mushtahirkaa kutubtay u dejiyeenna wixii aan asal ahaynee dee shuhuroobay way kagaba hadlaanba markaas waxaa ma shaksi dee inaga taynala gudbayno waxay tahay waa kutubtaasun inaan dee iqtilaac badan u yeelano aan mudaalacadeeda laasimno si bal waxyaalaha mawduucee badan ee kutubta ama hadday tafsiir tahay iyo hadday xadiid tahay ood hadday fiqi tahay iyo hadday kutubtan kale dee ba mawduuca ugu sii badan qisasta iyo markaa raqaa'iqdiiya waxyaalaha zuudigiiya waxyaalaha ka hadashaba ay tahay waxyaalaha ku baahsan aan isaga ogaano weeye marka kitaabkanina jawsi kolley dee mushkiladiisuu leeyo waxaan mawduucaha inuu mawduuc loo qaato ayaa isaga ka dhalanaysaba oo xaafid baa wuxuu uga nadiir dhigaa kitaabkii xaakim kitaabkii xaakim waxaa ku sugnaa dee axaadiista aan saxiixaynna waa saxiix buu ku magacaabay shaksiga aan macrifo fanigan u lahayn inuu saxiix wuxu qaato markaa shaksi faniga caalimku a ah mooye nin kale kumuu intifaacahayn kana tasaahul kalea ka dhacay oo jaanibka kale ahoo waxaan mawduucayn in mawduuc loo qaato ayaa isagii kaba dhalanayo tana nin caalim fanigii ku amayo ah nin kale kuma intifaaci kara isagana jaanibkaas Eh, laakiin waxa weye kitaab suudi baa jira uu kusoo talkiisiya waxyaalana uu ku siyaadiyo waxaana jira kitaab la dee kutubtaa baabkan ka ugu jaamicsan ba ama kuwa ugu jaamicsan kamida ah. waa kitaab la yidhaha tanzihu shariicati almarfuuca can ilaxaadiidi shaniicati almadbuuca laba mujalladay ku madbaceeyeen cabdulwahaab cabdiladiif iyo nin kale oo qamaariyada kamid ah ay taxaqiiqooda leeyihin walow kolley kitaabku dee taxaqiiq inta aada uga ziyaadsan uu u baahan yaho aad inay usii taxaqiijiyaan oo si aad markaa haddii lasii helo taxqiiq intan kasii waasacsan dabcadna lasii fiicneeyo laba mujaladbuu ku madbacaysayo marka marka hore wuxuu horreysiyaa horta dee wadciga iyo calaamaadkiisa iyo amaaraadkiisii xami baabkan aynu ku aragno kaga hadlaa marka dambena wuxuu dadkii iyagu daacinta ama wadci lagu yaqaanu magacyadoodii ururiyaa iyagu tacliiqna halkaa kuma yeelana dee magacyadu tiriyo markaa boqolaal ay ka badan yihinba dadkaasi oo uu magacyadoodii tiriyo oo wixii adigu dee wadci ama lagu sheegay ama been lagu tuhmayey ayuu tiriyaa oo dee aada saqaxo badan qaatay markuu intaa dhameeyo dabadeed buu abwaabtii ayuu markaa bilaabaa isagoo dee kitaabku baabaysan oo abwaab markaa uu ku socday xuruf aanu kuba socon saddex baabna uu dhigtaa maama saddex fasal buu udhiganayaa baab kastoo liwaaxi ibnuljawsi horta uu ku sheegay mawduuc oo kitaabkan buu talqiis u yahay waaye markaasuu baab labaad buu dhigayaayo ama fasal labaadoo wixii lagu bushiyey ee axaadiis ahaayee a'immadii kale ka dambaysay ay wadcigiisa ay kuba diideen fasal buu dhigtaa haddaba fasal saddexaad buu dhigtaa wuxuu dhigtaa fasalka saddexaadna wixii markaa ibnuljawsi dhaafay ee aymadii kale ay mawduuc ku sheegeen kitaabkiisana aan ku sugnayn dee markaa mustadrag noqon laha ama istidraag noqon laha ayuu fasadka saddexaadna dhigta abwaabtan taasu ku dhameeya waana kitaab markaas dee marka la eego walow dabca dambe ama taxaqiiq dambe kole isaga yar baahan yahay uu kitaab dee marka la eego kutubtaa kuwa ugu shaamilsan ama ugu jaamicsan oo kitaabkana talkhiisba uu noqonaya wixii ictiraad ahaa ee lagu bushiyeyna ay kuba sugan tahay wixii isaga dhaafayna ay kuba sugan tahay taayma kalosta dee markaa caliyulqaari laba kitaabuu leeyaho mid yar iyo mid weyn labadaba oo matbuucba shawkaanikiisa oo ka yar almasnuuc baa la yidhaha fi lkhabar almawduuc iyo shawkaanikiisa alfawaa'id almajmuuca iyo ayma kaloo si alulmarsuuc fima la asla lahu biasli mawduuc iyo adugu kutub badan baa jirto maanta wada matbuuca bixamd illahi tacaala oo shaksi walow dee markaa waxa wey kitaabka isna suyuudi oo kale alaali markaa ay tahay uun shaksigu inuu waxyaalahaas bal wixii u ka heli karaya intuu qaato iطilaaciisa ama mudaalacadeedana uu laasimo si waxyaalaha uga digsoonaado aan dee markaa jirin ee rasuulka ilaahayna loo nisbeeye wey damantu kitaabaya qowl اxasan wa min qariibi ma kiikiisa la yaab kale waxaa ka mid a ah, taraahu aada arkayso macnaa waa kitaabka ayna jawsiye waxyaalahiisa la yaab kale ee qariibkaa waxaa facal waa ictiraadiyantani ogow waa isaga ictiraade waxyaalaha la yaabkaas arkay kiisa la yaab kale macnaa cajiibkii aad u qariibkee u fog ee mustaqbalkee la qariibsado waxaa ka mid ah min qariibi maa taraahu aad arkayso fiihi kitaabkiisa fiigi aad ku arki xadiidun xadiid xadiidkaasoo min saxiixi muslimin muslim saxiixiisa ka mida weeye xadiidu saxiixi muslim de adugu waxa weeyaan waa mudado dambeeyey ama mutaakhara min qariibi maa taraahu fiihina waa dee adigu midtadna khabarkiisi bay dhacaysaa faclamna waa ictiraad ba wa min gariibi maa kii gariibkiisa wixii kiisa la yaab kale cajiibka ee mustaqrabka waxaa ka mid a taraa aada arkayso isaga fiihi kitaabkiisa fiigii aada ku arki xadiisun xadiid min saxiixi muslim muslim saxiixiisa ka midoo fidadu kitaabkaas baa waxaa dhacay xadiid muslim wariyey inuu mawduuc ku sheegay xadiidkaasna waa xadiid laftigiisa yandalat bika mudda aw shaka an taraa qowma yaqduuna fii sakad illaahi wayaruuxuuna fii lacnati fii aydiihim mitla adnaabi lbaqar xadiidkaas buu mawduuc ku sheegay waana dee shay la yaab xaafidnu xajarna uu ku tiriyey kaflo shadiido ibnuljawsi ay ka dhacday ay tahay xadiid kaloo saxiixa ku sugan oon isaga ahayn oo mawduuc ku sheegay inaanu kitaabkiisa ku araga laakiin waa shay mustaqrab ah ama kaflo weyn weeye oo xadiidkaa muslimba saxiix yeelay kaas buu markaa kalaam libacdi ruwaati daraaddeed ayuu yidhi waana qabaysaa ka dhacday marka waxyaalaha layaab kale kitaabka ku sugan taas baa kamida wey khaatimatun haadihi khaatimo weeye nasal llaha xusnaha marka waxaaba khaatimo waxaynu soo aragnay axaadiidta in saddex loo qaybiyo saxiix iyo daciif iyo xasan saxiix iyo wixii ku tacalluqayay iyo mid kastaba iyo wixii ku tacalluqayay waa inoo horraysiiyey waxaa kalaynu soo aragnay dee anwaa daciifka anwaacdiisii ka mid oo ah alqaab ama magacyo gooniya lahayd iyo taasna waan soo ogaanay tacriifkeed iyo umuuraheed imanka halkan khaatimada wuxuu inoogu sheegayaa isagoo taa dhammeeyey oo qaybahaasna haddii ala yidhaah ka baxaya waxyaalo kaloo xaggii riwaayada iyo ruwaaddii imaka bilaabi doono haddii ala yidhaaho bal maraatibta ay leedahay taasi say u kala dacfigooda u kala badan yataa iyada uu sheegi doonaa shaksigu marka uu doonayay xadiis aan isnaadkiisii sheegayn inuu wariyo siqada uu ku warinaya ama صaxiix ha noqdo kayra صaxiixna waa inoo sheegi doonaa bal xadiidka daciifka ah sheegiddii isaga la sheegayay wixii ku tacalluqsanaa taasna waa iyadna inoo sheegi doonaa haddii ala yidhaaho haddii u dee shaksigu sanad markaa xadiidkii xadiidka sanadkii u arko nin uu ku maqlay ama uu ku ogayay inuu daciif yahayna sanadkaa uu ku sugan yahay bal sida uu markaa tadciifkiisa uu xadiidkaa daciifiya uu u dhacaya ama uu noqonayana intaas uu khaatimadan kaga hadli doonaa marka wuxuu ihi sharu daciifi daciifka ka ugu shar badani alwadcu wadciga weeye kale waa cibaarahan tadriib taqriibkii kusoo aragnay ibnu salax cibaaradiina waa heedoo macnaa iyadoo mawduucan laga dhigo axaadiista daciifkaa ka ugu shar badan inuu yahay marka waxaana iska jirta dee sharu afcalu tafdiil waana tadna daciif loo idaafeeyey adugu markaa mawduuciida waa la sheegaya mawduucu waa inuu yahay sharu daciifba markaa waxaa cibaaradani ay keenaysaa mawduucu qaybihii daciifka inuu ka mid yahay waxaanan awal hore soo maray xadiidka saddex in loo qaybiyo saxiix iyo xasan iyo daciif markaasaasi waxay keenayba mawduucu waa inuu xadiis yahay wuxuna xadiis maahe waa been waana cibaaro markaa ibnu salaax uu uga sii horreeyey khatabi uga sii horreeyo a'imadnu ay kuba inkireen waayo mawduucu xadiidkii nabowiga ah ka mid maaha afcalu tafdiilna wuxuu keenayaaba waxaan loo afcalu tafdiilna bacdigii baa loo idaafaya wax isaga ka mida ah ayaa loo idaafaya allahuma dee kaga jawaabeen waxa weeyaan in looga jeedo xadiidka alqadr almushtarak waa wax dee markaa xadiidka rasuulka iyo waxyaalaha kale akhbaarta kale wadaagsanayaago ujeeddadu ay tahay maa yuxadadu bihi waxa lagu warramo oo wixii la sheegaya hadday ujeeddadu tahay kanna waa wax la sheegayo lagu warramayo qadarka mushtaraka marka loo jeedo ayaa markaa la odhanaya taasoon de xadiidkii markaa khaaska ahaa ee rasuulka ilaahay loo nisbeeyey ha ma aynu soo marnay tacriifkiisaba war xadiidka qayadidii aynu ku soo marnay taas mar aan loo jeedin ama yuxadadu bihun loo jeedo adugu waa waxyaalo ka dhacay laakiin dhab ahaan xadiid maaha ee waxa loogu sheegaa un waa si dee loo ogaado oo duruqdiisii lagu garanayo waxyaalahaas mawaafuna aimadu inoogu sheegay si loogu ogaado taas bay cibaaradna waa cibaaro kolley dee ictiraad ku yimaada oo ibnu salax kiis khadaabina waa uga sii horreeyey horena waan soo yar sheegnay cibaarada markii aan taqriib soo haynay marka wuxuu sharu daciif alwadcu ah marka ujeeddadu waxyaalahan marduudaadka ah guud ahaan marduudka waxa ugu liita dee waa mawduucaas aan marna kabine lana qaadanahaynba falmatruuku haddana waxaa ku xigaya matruukii oo dee matruukiina saynu soo maray waa shaksi dee markaa mutaham bilkadib ama been kale lagu yaqaanaa wixii uu la gooni noqday ama fisqigiisu baduu daahire wey uma dunukri haddana waxaa ku xiga uma bacdow dabadi waxaadee dunukri munkarnimada kii u saaxiibkaayo matruuka marka lasoo dhaafo waxa waxyaalaha daciifkaa ugu liita waa munkarkiio waa shasi kii uu la gooni noqday shaksi daciifa ama shaksi diqo iyo dee markaa idqaan aan ka gaadhin wax kelnimadiisaninay kollay waxbay keensaa ka joogsiye wax lagu aqbali karo wixii uu la gooni noqday waa marka ama dee wixii shaksi daciif ciddii ka roonadku ku khilaafay labadii tacriifa dunukri falmucall haddana dabadii waxa aday mucallalkii oo isna tacriifkiisa waan soo ogaanay falmudraju haddana waxa isaga bacdigii bacdigii aaday falmudraju jiimtuna dee way damisan tahay une wala falmudraju mudrajkii baa kaa ah mucallalka dabadii o isba qayb mudr mucallalka ka mida awey duma waa iska takmilo haddii la idhaha dee waxa weeyaan laga dhigo ficil majhuul oo dee markaa ficil maadi oo majhuura oo duma waa loo geeyo kuwa horea mudrajkii loo geeyey ama duma ugeey haddii aan weliba ficil majhuura kaba dhigno waaba dee inaan iskaga khabarnaano oo suurtagalo bal mudraju mudrajkii duma ugeeyo me duma waa loo geeyeyoo waxaa loo geeyey kuwa horeo isaguna waalmunka mucalalkii buu raacayaa ama mucalligii buu raacayaa waana qaybaha daciifka ama bal mudraja duma haddii aan dee kaba dhigno ficil amaro isku sibay ku imanayaan imakan falmudraja mudrajkiyo doma oo markaa mafcuulkiisa soo taqadumeyn macnaa uge kuwa hore oo isaguna waa qaybaha daciifka kuwooda sii liita kuwaasun baana ka horeeya isaguna martabadaas ku gelaya falmudraju damo wa bacdahu mudrajka dabadiina waxaa le almaqlubu maqluubkiiba ahaaday waxyaalahana tacriifkooda waa kuwaynu soo wada ogaanay falmudaribu haddana kii isbaraabare mudaribka lagu magacaabayaa dabadi awey wa aakharuna markaa wuxu ui suyuud kuwa kale xaafid ibn xajar buu tartiibtana ka naqlinaya isagu sida tadriibkiisa ku sugane hayra haadaa waa hayra haada tartiibi tartiibtan imika aan sheegnay kayrkeed bay ratabuu tartiibiyeen oo aymo kale iyagu tartiibtan mid aan hayn bay u tartiibiyeen si kale ayay u yar kala horraysiiyeen qaybaha daciifka taas weeye falmatruku uma nukri falmucallu falmudraju dm wa bacdahu dabadii mudrajka dabadiina almaqruud waa ahday falmudaribu haddana ahday waaqaruuna kuwo kalena hayra hadaa hayra hada tartiiba ayay ratabuu tartiibiyeen way bal halkaas tartiibta aan kaga baxno waman rawaa matnan صaxiixan yegsimu aw wahyan aw xaaluhu laa yuclamu bigayri ma isnaadihi yumaridu wa tarkahu bayaanu dacfin qad radu waman rawaa ruuxa isagu wariya matnan matni wariya صaxiixan macnaa dee hadduu wariyo wuxuu uu dhacay taxsiil xaasil weeye eh, dee waman araada ayuu markaa noqonaya riwayo ninka isagu doono inuu wariyo matnan matni waa xadiidka saxiixan saxiixa yajzimu wuu jazminaya oo xadiid baad warinaysaa isnaadkiisii maba sheegaysiye waad warinaysaa xadiidkani waa xadiid haabita oo rasuulka ilaahay ka sugnaaday uu goynayaayo macnaa siiqataljazmi buu ku sheegayaa wuxuu odhanayaaba qaala rasuulu sala allahu calayhi wasalam ee eh, xadiid kol hadduu sugan yahay in la yidhaha ruwiya canhu iyo warada can markaa can inabiyi sala allahu calayhi wasalam iyo waxyaalahaas oo siqata tamriid lagu wariyaa way fool walow dee marka la eego fuqaha iyo muxadisiinba qaacidadan iminka laynoo sheegayo aanay in badan ku camal xadiidka saxiixana siqata tamriid ay ku wariyeen iyadoo weligood ninku muxadis saraba yahay barhkoon markaa iyadoo xadiidku daciif yahayna siqata jasmi bacdigood ay ku wariyaan laakiin waa tan taasi labada siyoodba waa markaa in la khilaafaa waxay ku jiriyaan wax fool xun oo aan toosnayne waa kol hadduu matnigu saxiixiyo ood warinayso na sheegahayn siiqata jasmi baa lagu warinaya waman rawaa matnan saxiixan yajzimu uu jasminayaa kaa isagu matnigaa warinaya wey aw waahiyan aw rawaa wuxuu wariyey waahiyan khabar matni waahiyan daciifa oo mid daciif aada u daciif ku wariyey aw amase markaa matn buu wariyey matnigaasoo xaaluhu xaalkiisu laa yuclamu aan la ogeyn jumle adigu dee ka dhigtan laakiin dee matnigii mustafa u noqon karta anaa matni ama xadiid kuu wariyey xaalu isaga xaalkiisa laa yuclamu aan la ogeynoo macnaa mid uu ka jaahil yahay oonu garanayn inuu saxiix yahayo in kale ayuu wariyeyba oo markaa haddii dee bacdigood say ishaaraan xaalahu markaa la nasbiyo ficil musamaa laga dhigana waa dee cibaaradu kale waxbay u bal dee yumaridu dambana daahir bay taasi u ahaan layd aw amase rawaa wuxuu wariyey matan matan laa yaclamu aanu ogeyn xaalow xaalkiisa aanu ogeynoo ka jaariya laakiin tanta horeba dee xaaluhu laa yuclamu xaalkiisa aan la ogeyn bigayri maa isnaadihi halkan maadu zaa'ida weeye mudaafkiiyo mudaaf ilaygii bay kala dhex gasho dee wasankay uga kala dhex gashay saa daraaddeed isnaaduhudan xarakaysanin markaa dee sababma noqonayso bigayri maa isnaadihi ay bigayri isnaadihi isnaadkiisa kayrkiibuu ku wariyey oo macnaa waxa weeya matigiibuu wariyey waahiy kolo hadda waa kan aw waahiyan buu wariyey mati daciifa ama mase xaalu laa yaclam mid aanu xaalkiisa la ogeyn oonu garanayba inuu saxiix yahay inuu daciif yahay buu wariyey bikayri maa isnaadi isnaadkiisa kayrkii isagoon isnaadkii sheegin hadduu isnaadkii sheego khaasatan waqtiyadii hore ayaa agtooda min jumlati lbayaan dikrulisnaad ba ah caddaynta jumladeeday ka mid a isnaadka sheegidiisoo dee isnaadkay macrifo u lahaayeen walow inaga maanta isnaad haddii la sheegay haddaan la sheegin isku mid uu yahay oo kolley aanbaya ku sugnaanayno haddii xataa isnaadka la sheegaya ay tahay in la caddeeyo oo xadiidka dadka xaqadiisii loo caddeeyo waayo maanta dee macrifoba looma laha lama garanayo waa isku mid un haddii matigii lasoo qaatiyo haddii sanadkiisii la sheego marka xataa dadkii ahlucilmigaabaan maanta taa kala soocayn on sanad waxba ka garanahayn saa daraaddeed maanta waktigeenan bayaanba ma waxaa loo baahanayaa caddayn mid kastaba ee adigu haddii uu warinayo matni daciifkuu ka ogiyay amaanu xaalkiisa garayn bigayri maa isnaadi isnaadkiisa kayrkii uu ku warinayo yumaridu tanna musame ka dhigo dii yelzimu bay dee ay ku cadfan tahay yumaradu markaa yelzimudii bay ku cadfantahe yumaridu uu tamriidinayaa macnaa waa yarwii bisiiqati tamriid way wuxuu ku warinayaa siiqa tamriid ayuu ku warinayaayo ma odhanayo qaala rasuulullahi sala allahu alayh wasalam iyo wax lamid e eh siqata tamriid buu la imanayaa shaarix markaasu xagga hoose kuba sharxday waabase muxuu odhanayaa ruwiya canhu kada balaganaa canhu kada warada can inabiyi kada ama nuqila canhu iyo waxyaalo lamidoo siiqu tamriida taas buu ku warinayaa taasuu la imanayaa imaam naweyne qolooyin kasta khilaafa sida sharxu muhadab iyo qaacidada khilaafa waaba ku xisaabtamaa saaxib almuhadab baab marka horena dee fususha ka horraysa kitaabku kusii horraysiiyaa ee inay bacdigood ay khilaafeenna waa sheegaan inta badanna khaasatan xataa isagaa raggii ugu cinaayo badnaa raggii fuqahada dee walow dee muxadis shairana ahaa waqtiyadiisio raggii kaba horreeyey iyagoo hadda xadiidka aqoon weynu leh ayaana waxyaala sana ictibaarin jirin si dee raafici ay yidhaaheenba bal isagaaba xadiidka uga sii aqoon badnaana way ka dhacday haddana aan umuurahan iyo waxyaalahaasba ictibaarin jirin bغayri ma isnaadi yumaridu marka wuxuu hi watarkuhu ka tegiisa ama watarkahu haddii aan dee kaba dhigno sidamaad micraabno kuwa kale ku sugan watarkahu ka tegiisa shaksigii raawiga uu ka tegey bayaanu dacfin dacfi caddayntii qadaradu way raali noqdeen filwacdi wacdiga fiigiisa aw fadaa'il acmaali ama waxyaalaha fadaa'il oo lalcaqdi laakiin wixii ictiqaad ku tacalluqsan waa caqdigii waa ictiqaadkii ugamay raali noqon iyo wlxaraami xaraamtii iyo wlxalaali xalaashii walaa idaa yshtadu ay walaa rad walaa yardawna ma raali noqonayaanoo in laga aamuso caddayntii idaa yshtadu hadduu adkaado dacfun dacfi u adkaado halkana wuxuu inoo sheegayaa xadiidku markuu daciif yahay iyada markaas haddii uu ku tacalluqsan yahay wacdi iyo tadkiir dad la waaninayo hadduu wuxuu fadaa'il alacmaal uu yahay oonu wax caqiido ah, ama xaraam iyo xalaal ku tacalluqsan aanu ahayn in xadiidkii la sheego walow siiqadaa tabriidka lagu warinayo oo markaa aan la odhan waa daciif oo la aamuso taasi inay bannaan tahay agtooda oo waataynu soo marray mawduuca in la caddaynayo mooye inaan la sheegiba karin asal ahaan baan la sheegi karin iyadoon mawduuciisa marna la eegin ee kan waxa weeye haddii waxan baabkii ama wuxuu ku saabsanyay uu yahay fadaa'il acmaal wacdiya waxyaalaha loola yimi arrintu aanay ahayn xaqiido iyo xaraam iyo xalaal wax ku tacalluqa weliba bishardi dacfigana mid ad adag ahayn ee dacfigu dacfi dee iska sahlan uu yahay oo dacfi aada u sinihayo gaadhay oo se matruubki iyo wixii lamidka aanu ahayn marka iyadoo caddayntii ay kaba tagaan la caddaynay ay iska aamustaan sheegaan walow siqata tamriida isticmaalaya haddaan sanadka lagu warinay hana way iska ogolaadeen culimmadu oo way ku tegeen weeye bal markay dee camal noqotona intooda badan walow dee markaa qolooyin guud ahaan manci ay jiraan sida ibnulcarabiya raglan qolooyin markaa dee guud ahaan waxa tasawur kula yimaada ay jiraan markaan dacfigu badnayn haddii dee dacfigu aanu badnayn way shaksiguna ixtiyaad uga jeedo oonu suguudkiisa u jeedin arrintuna fadaa'il acmaal taa baabkeed ay tahay camalfal dee lagu camalfalana intooda badan marka dee shuruudahaas laga helo way kuma tegeenba marka intaas buu sheegayaa wuxuu idhi waqadar hadduu way raalli noqdeenoo tarka u ka tegiisa uu ka tegayo shaksigu oo marka waxa weya waa shaksigii kollayna marka mudaafun lifaacile waa shaksigii inuu dee markaa raawigi katega uu ka tegayo bayaana dacfan dacfi cadayntii filwacdi wacdiga fiisa markuu xadiidkani wacdi fiigii yahay ee wacdi uu ku tacalluqsan yahay idaa kaana fi naxwi lwacd aw fi fadaa'il acmaal ama fadaa'il acmaal uu yahay sida qasas iyo wixii aan caqaa'id ku tacalluqsanayn taas lilcaqdi ay walaa yardawna markaa lilcaqdi laakin caqdi marka uu yahay fi lcaqdi markuu yahay ictiqaad oo waa markii wixii dee shaksigu ictiqaadsanayo wax ama xadhiido ahaa taas iyada ugama raalli noqon waaye waayo tafsiirka kalaamka ilaahiyna waa la mid walxaraami walxalaali xaraam iyo xalaalna marka markaa ku saabsan yahay waxaana mawduuciisu yahay in laga aamusoon la caddayn ama lagu camal falo taa kamay raalli noqon culimadu walaa idaa yashtadu walaa yardowna ma raalli noqonayaan oo ama kanagaa caddayntii laga tegayo idaa ishtado hadduu adkaado dacfun dacfi uu adkaado wey uma man dacfan ra'aa fii sanadin warama yaquula fi lmatni daciifun qayada markaa wuxuu uhi sheekhu uma man ruuxeed uma intaada bacdigeed man ruuxee ra'aa arkay dacfan dacfi fii sanadin sanad ku sugan arkay oo raawi daciifa oo dacfiu ku ogyahay ayuu ku arkay sanadkii waraama doonay ee u qastay an yaquula inuu yidhaaho fi lmatni xadiidka matnigiisii amaa daciifun daciif weeye qayada waa qaydayaa kaasi bisanadin sanad buu ku qaydayaa khawfa madii'i ajwada khawfa madii'i sanadin sanad imaatinkii ka cabsigii sanadkaasoo ajwada fiican oo ka fiicanba sanadkan maanta ninkan daciifkii uu ku sugan yahay walaa tudacifa daciifin mutlaqan xaalu yahay ama dee waxa weeyaan cala sabiili idaaqo ama dee walaa tudacifa daciifin oo mutlaqan tadciifan daciifin mutlaqan mutlaqoo aan sanad ku qaydnayn maa tajid haddaanad helin tadciifahu xadiidkaa daciifintiis aanad helin musaraxan iyadoo la caddeeyey can mujtahidin shaksi mujtahid oo xaafid ah isilaac wataamana leh xaggii laga caddeeyey halkana wuxuu labadan baydna inoogu sheegayaa haddii iyo aad sanad aragto sanadkaasan raawi daciif uu ku sugan yahay marka oo aad doonaysay inaad wax daciifiso sanadka ku qaydoo dhe dee sanadkani waa daciif dheh ama daciifun bihaada sanad leh ee laakiin daciif guud ahaan ha odhan waayo waxaa suurtagala xadiidka sanad labaadiinu ku yimi oo sanadkaasna aanu daciifkani kuma sugnayne sanad xoog laynu ku yimi xadiidku xadiidka maqbuulowyo sanadkana daciif yahay matiguna mati maqbuulaya taas baa markaas ah suurtagal ah oo taas baa suurtagal hadda adoo taa ka baqanaya taa la iman laakiin tabciif caama iska ilaali mutlaqatu wado oo ujeeddadu idlaaqdaba allaahuma inaad dee mujtahido imaamo xaafida oo caddeeye xadiidkan inuu daciif yahay ama caddeeye xadiidkan sanadkan mooye sanad kale inaanu ku iman raawigana dee nin macruuf ku ah uu yahay taas aada hesho mooye oo marka adigu waxa weeyaan xaasilku walow dee sidaynu soo maray ibnu salaxaba diidanaadee tasxiix iyo taxsiinku ninkii u ehel noqdo uu u bannaan yahay ama suurtagal uu yahay tadciifkuna waa la mid oo ninkii u ehel noqdoe makansadaa wax uu daciifin karaaye laakiin dee riwaayaadkii ayaa aad iyo aad u badan kutubtina way baahsan tahay markaa dadkan dee ama markaa aan xifdiga aad iyo aad u badan lahayn in kutubtaasoo dhan wixii ku soo aroorin istiicaabka aan ku samayn karayn ee itilaac aan u lahayn iyagii waxaa ka qarsoonaanaya xadiidkii duruq uu leeyahay oo ma wada ogaan karaan duruqdiisii mar haddii markaa duruqdiisii aan ogaan karahayna haddaad dariiq ku aragtay nin daciifaha ah, u qaadanin xadiidku dariiqaas inuu leeyahayoo oo sidaa xadiidkii guud ahaan ku daciifinaya dacfiga qaydo sanadkani waa daciif dhe ama xadiidkani sanadkan daciif buu ku yahay waayo waa intaasoo sanad xoog la yimaado laakiin waxa weeyaan haddaad aragto nin imaama xaafid muctamada oo xadiidkii dacfigiisii caddeeya daciif nin xaafida hadduu yidhaha xadiidkani sanadkaa mooye sanad kale ma laha oo dee sanadkiina waxaad ku taqaanaa ninkan xataa cidiyaada daciifina waa daciifin kartaa markaas kol haddii layidhi yidhi mooye sanad kale ma laha dee ninkana dacfigiisu uu yahay nin dee markaa daciif oo dacfi lagu yaqaano laakiin marka aanay taasi ahayn waxaa suurtagala dariiq kaloo kaa qarsoon inuu jire guud ahaan xadiidkaa daciifin intaasba weeye inta labada bayd noogu sheegay marka wuxu uhi waman uma intaa bacdigeed man ruuxii ra'aa arkay dacfan dacfi fii sanadin sanad ku sugan waraama u qasta wey manaa qasada wey an yaquula inuu yidhaaho fi matni matniga xadiidka daciifun daciif weeye taa u qastay oo sanadkaa xadiidkii lagu warinaya waa daciifun xadiidun daciif weeye qayyada waa qaydaya oo waa inuu sanad ku qaydo bisanadin sanad buu ku qaydayaa markaa ma ilaaqayo sababtuna waa maay waa khawfa majiia ajwada waa khawfa majii sanadin sanad imaatinkii ka cabsigii sanadkaasi oo ajwada fiican oo kan ka fiican labada alifoodba waa lilaaqan walaa tudacif adugu haddaba shaksi yahow muxadidka ee sanadkaas daciif ka arkay xadiidkii ha daciifin muطlaqan tadciifan muطlaqan waa tadciif mudlaqa oo aan qayd lahayn maa lam tajid haddaanad helin ka daciifa u daciifintiisa xadiidkaa la daciifiyey aanad helin musaraxan iyadoo la caddeeyey can mujtahidin ku mujtahido xaggii laga caddeeyey waxaa la mida ah sidaan soo sheegnay haddii ninkii mujtahidka idhaa sanadkan mooye sanad kale ma laha ama sanada markaas mooyaane labadaa iyo saddexdaa sanad mooye wax kale kumuu soo aroorin waman turaddu riwaayatu wuxuu mabxadkiisii kan shaksigii riwaayadiisa la aqbalayey ee dhammaystee kulansaday shuruuddii lagu aqbalayey iyo kii isagu riwaayadiisa la celinayey macnaa aan dhammaysanba dee shuruuddii lagu aqbali lahaa riwaayadiisa taas buu mabxadkoodii yahay ka wuxuu dhi linaaqil alakhbaari akhbaarta kii soo naqlinayey ee warinayay shardaani laba shardi baa u sugnaaday humaa labadaa shardina cadlun cadli weeye waa cadaalo iyo waa dabdun dabdi labadaa shardi buu leeyahay oo shaksigan akhbaartada warinaya soo naqlinaya waxa uu loo shardiyaa horta shaksi cadliya inuu yahay oo cadaala u sugnaatay cadaaladana isagaa tacriifin dabdun dabdi bacnaa shaksiga daabida oo dabdi lena inuu yahay dabdigu wuxuu yahayna iyo waxaa lagu garan kara shaksiga dabdigiisana isagaa inoo sheegi doona labadaa shardi baa u sugnaaday linaqli اlakhbaari shardaan iyo laba shardaa u sugnaaday humaa labadaa shardina cadlun cadaalo weeye iyowa dabdun dabdin markaa wuxuu uhi isagoo arta cadaaladii sheegaya an yakuuna bian yakuuna waa inuu yahay musliman shaksi muslimo mukallafan mukallafa na mukallafkuna baaliq oo caaqil ah qaan gaadhay waxna kala garanaya lam yartakib aan fuulin oo aan ku dhicin fisqan ay mufasiqan wax faasiqeeyuu faasiq ku noqdana aan ku dhicin fisqiguna wuxuu ka yimaadaa irtikaabu kabiira oo israarun calaa sagiira anaa dembi kabiiro oo lagu dhaco ama dembi yaruu shaqsigu laasimo caado u noqoto oo dareema dee markaa san u la imanayo ama ay taasna daliil u tahay un qilata mubaalaati wa inaan waxaan damba ka gelin inaan aaba yeelahayn ba oon wax kaba soo qaadahayn sawja ibnu cabdisalaam yidhaah lam yartakib fisqan fisqi waa mukallaf waa inuyoo lam yartakib aan ku dhicin oo aan fuulin oo bimacnaa aan la iman fisqan ay mufasiqan waxa shaksiga faasiqeeyo faasiqnimo loogu xukmiyo walaa kharma muruu'atin muruu'o wax jebiya oo suuliyana aan iyadana ku dhicin oo markaa cadaaladii ayaa waxay ama shaksigan cadil lagu magacaabayo waxaan u jirta inuu cadlu riwaayo weeye cadlu shahaade maaha oo markhaatiga marka abwaabtiisa la joogo cadaaladii loo shardeeyey raawiga shuruuddii ay lahayd tani ma laha ee waa cadaaladii xagga ruwaadda loo shardeeyo horta waa inuu muslim yahay markaa shaksi gaala asal ahaan wax lagama aqbalayo waxaana la sheegayaa waa cinda aladaa ee cinda taxamul hadday tahay iyada taasaan u tegi doono waqtiga looma shardiyay iyada islaamnimo mukallafan mukalaf waa inya mukalafnimada baaliq caaqila waa inuyay shaksigii aan gaadhinba xataa mumayisa ahaadee taxamulkiisa hore waa la aqbalayaa wuxuu taa ku taxamulay ee laakiin cinda aladaa buluuq baa la shardayayaa lagama aqbalayo riwaayadiisii la aqbali maayo caaqil waaniyo dee shaqsigii waa la-inay waxa weeyaan wuxuu kala soocayaa ma kala garanayaaba ma jirto ee lagama aqbalayo bal shuyuudkiisu hadduu googo'ayo oo markaa uu dee waalida ka ladnaadana waktigaasuu ka ladnaaday ifaaqadiisii ama zamada ifaaqatii junuunkiisu aan u ta'siirinayn taasna marbuu ka hadli doonaaba adigu bal shaksiga waalaana lama aqbalayo marka waa inaanu faasiqna ahayn oo macnaha saaliman min alfisqi weeye fisqi waa inuu ka nabad galo fisqina waa irtikaabu kabiira wasraana calaa sagiira maxaanay raaciyaan iyo dee khawaarim almurua oo markaa maxaa la odhan saalima min alfisqi wa min khawaarim almurua an yakuuna markaa musliman baaligan caaqilan saalima min alfisqi wa min khawaarim almuru'ati muru'ada wixii jebinaya khawaarimna waa macnaa min alkharmi oo macnaa wixii goynayay ama suulinayay muru'ada muru'adana waxay kuba tacriifiyaan bal takhalluqu lmar'i bikhuluqi amhaalih shaksiga ka dabeeca yeeshiya ka dhaqan dadka isaga amsaashiisa ah akhlaaqdooda ama waxaa la yidhaaha amba waa aadaab nafsaaniya oo taxmiil muraacataha cala alwuquuf cinda maxaasin alcaadaat wey waa aadaab nafsaaniyo ilaalinteeda la ilaaliyo shaqsiga ku xambaarayso maxaasin alcaadaat iyo dee macaali alakhlaaq inuu ku joogsado inuu ka gudbine taas uu ka dhaqan iyo caado yeesho marka tacriifkooda ay sidaa ku tacriifiyeenna oo wax dee markaa imaka iska caam noqonayo waqtiyo kala duwanna siyaalo kala duwan loo isticmaali karo oo taasi waxay de iskhilaafaysaa kolley bikhtilaafi اlbuldaan iyo biikhtilaafi alashkhaas iyo biikhtilaafi alacsaar intaba way isla khilaafaysaaba waxaa dhici karta beled waxay dee iyaga haddii ay ilaaliyaan oo ka taga laga tagaana iyaga agtooda dee ama sharaf xumo ama ceeb iyo waxyaala ama naqsi uu keeno beled kale inaanay ictibaartaasaba ictibaarintaas oo markaa waxay kolley waa arrin curfiga un dib loogula laabmayo waxaana dee a'immadu waxyaalaha qoramrmura kollay kutubta fiqiga abwaabta shahaadaadka ama shahaadaadka baabkiisa ama kitaabkiisa ayay umuuraha kaga hadlaan iyagaana kollay dee meeshan ay kalaamkoodii ay ahayd waxyaalaha khawarimulmurana taas bay ka hadlaan laakiin wax dee meel keliyoo loogu soo hagaagayo maaha mana aha dee dadka oo dhan ma dad guud ahaan inay dariiqadoodii ay ku dhaqmayeen shaqsiga laga doonayo ku dhaqmee waa ciddii khudwo gelaysay ama lagu dayanaya dee toosnayd baa laga doonayay markaa casrigiisa ayd khuluqi ay iyagu lahaayeen inuu markaa waxa weeye iyo dee dhaqankoodii taas toosnaa ee shaaricana xagga manci aanu kaga imanayn inuu ka caado yeesho saa daraaddeed bay khaarima almuruaha u tiriyaanba walow dee waxyaalahaas isbedbedeli karaan biikhtilaafi alacsaar manaa shaksiga aan suuqiga bacda idinkaa suuqa ka shaqeeya waxyaalahaas aan cunidii uu suq wax ku cunayo kale iyo marka waxyaalay ku tireen bal dee se iminka uu waxaweya shaadibi oo kale muwaafaqaadkiisa uu soo qaado ayaa waxaa markay xagga laga burdaanta inay taas iskhilaafayso ayaa waktigiisii dee andalus oo dalkan spain la yidhah dee qayb portugal ka mida ah iyo waxyaalahaasi andalus wa isku odhanaya ayaa wuxuu lahaaba dee madaxoo dee khaasatan dadka ahilcilmiga ay qaawiyaan ujeedada cumaamada iyo waxyaalahan xidhan iyaga agtoodii dhib kumay lahayn markii andalus laakiin marka shirq alcaalam alislaami lasoo gaadho dee taasi waxay ahaydba wax muru'ada markaa ka dheer ayay ahayd marka la eego ahlu cilmiga oo kale loo eego marka iyaga agtoodii dee shaqsiga taa kuwa socdaa wax muru'adii jebinaya lama iman xaggan kalena wax muru'adii jebinaya ayuu laba yimiyo waa wax markaa curfiga un dib logula laabmayo isbedbedeli kara kollayna maxalkiisu waa kutubta fiqiga abwaabu shahaadaad oo dee xataa bacdigood waa kuwa majlisan oo kale la fadhiya hadduu shaksigu lugta soo fidiyoo kale ayay kuwa tiriyaan inay min khawaarim almuru'ati oo shahaadadiisii markhaatigiisii loo celiyo bal waxyaalihii haddaba muru'ada jebinaya ee markhaatiga shaksiga loo celinayo kale ayay halkan eh, ay muxadisiintu adigu ay shardiyaan ama markaas si uu dee shaksiga riwaayadiisii loo aqbalo shaksiga lagu kalsoonyo la ictimaadsan karo uu noqdo lam yartakib fisqan walaa kharma muru'atin bal markaa intaasi waa xaggii cadaaladii walaa muqafalan waay walaa yakunu waa inaanu ahaano muqafalan shaksi waa xagga dabdiga shaksi muqafala bimacnaa kasiira algafla qafladiisu ay badan tahay oo markaa dee khada'a riwaayadiisa dhacaya khada la-aanta aan kala soocahaynba ee shaksi ujeeddadu mutayaqid oo waxaan uu sheegayana dee u baraarugsano akhtada dhacaysana dareemi kara waa in iyana qafladiisu ay badan tahay oo sabab iyo khatab aan kala sooci karahayn waa inaanu noqon taas bal markaa oo markaa muqabala yaxfadu in yumli kitaaban yadbidu in yarwi minhu caaliman maa yasqudu markaa yaxfadu waa inaanu xifdeeyo axaadiistiisii in yumli hadduu yeedhinayo isagu korka ka sheegaya axaadiista in hagaag u xifdiyey oo waqti alla waqtigu doono soo xaadirsan karaya taas waa inuu yahay waa marka uu ka yeedhinayo adigu af ka sheegayo ama xifdi ka sheegayo waa xifdigii sadriga kaasi yadbiru waa inuu dabdinayo kitaaban ay kitaabkiisana waa inuu nin dabdiyey uu yahay oo macnaa khalal iyo naqsiyo ka ilaaliyo hagaag dee markuu axaadiista ugu qortay agtiisii ku ilaaliyey ilaa uu ka gudanayo si uu takyiir ku dhaca kitaabka uu uga aamin noqdo taas ay bacdigood ilaahin xataa dee gacantiisaba inaanu ka bixin adu waxba taasi shardi maahe laakiin hadduu gacantiisa ka baxo cid kale gacantooda galo haddii takyiir ku yimaadee ama isbedelo waa nin ogaan karo taasi aanay ka qarsoomayn waa inuu yahay kitaabkiisna agtiisii ku ilaaliyey dee laga maqtii uu ku maqlay saxiix yeelo muqaabalada uu kula yimi sida inoo dambaysa laga bilaabo ilaa uu ka gudanayo oo kitaabkiisana waa inuu dabdiyo marka adigu dabdigu halka noo sheegayaa dabdiga laba ah dabdu sadrin iyo dabdu kitaab labadaasay u qaybiyaanba markaa daqdu sadrigu waa yaxfadu in yumlida uu leeyahay oo shaksigu waa inuu wixii axaadiista ahaa ee desa uu kor ka warinaya uu sheegayay in hagaag u qabtay xifdigiisuna taam yuu fiican yahay oo mar alla marka uu doonay axaadiistii sideedii u sheegi karaya oo soo xaadirsan karaya waa in waa dabdiga markaa sadriga dabdiga sadriga haddii aanu dabdi saasaba lahayne laakiin axaadiista ay u qoran tahay kitaabkii waa inuu agtiisii ku dabdiyo kollayna markaa dee marka uu qorto dabadeedu sheekadiisii kaba maqlo waa muqaabalo iyo waxyaalaha loo shardiyaa horena aan kayfiyadeedii ugu soo aragnay taqriibkii de kitaabkuna haddii alaydha aan kuba arki doono haddaba ilaa inta agtiis isna dadkii kale ka gaadhsiinaya un si looga aamin noqdo takyiir iyo isbedel yimaado kitaabkiisii waa inuu dhowruu xifdiyo dee waxyaalihii ay u shardiyeen taasna uu maray uun oo dabdigii kitaabka marka labadaa dabdi mid ahaan waa in laga helo marka wuxuu hi in yar w hadduu warinayo marka yadbidu waa inuu dabdinayo kitaaban oo mafcuulkiia soo taqadimay in yar w hadduu warinayo minhu min alkitaabi kitaabka waa hadduu ka warinayo waa inuu nin kitaabkiisii dabdiyey uu yahayba weeyo caaliman waa inuu yahay mid caalimku ama caaliman xaaliya mid caalima oo aqoon u leh maa waxa yasqudu dhacaye riwaayaadka ama axaadiistii dee kaba dhacaye macno bedeli kara in yarwi hadduu wariyo bilmacnaa macno uu ku wariyo oo waxa weya iyada haddii dee ariwaaya bilmacnaa way noo dambaysaa shuruudda yeelo doontana way noo dambaysaa hadduu alfaadii ilaalinayo inuu lafdigii un xadiidka ku warinayo waxba shardiganima looma shardiyayo ee laakiin haddii uu nin macno ku warinaya yahay waa inuu waxyaalaha macnaa bedeli karae doorin kara macrifo waa inuu u leeyay iyo alfaadu madluulaadka iyo macaanida ay faa'iideeyaan si aanu xadiidkii wax ka mida uga tegin oo loo markaa xadiidka macnihiisii oo dhan inuu soo naqliyey markaa loogu kalsoonaado taa loo ogaado caaliman xaalu yahay mid aqoon u leh maa yasqudu ama maa yusqidu waxa uu ridayo ee axaadiisii uu kaba ridayuu ka tegaya alfaad ahaa in yarwi haduu oo markaa macaanidaha waxa bedelana uu macrifo u leeyay alfaada madluulaadkeedana nin aqoon ule uu yahay in yarwi hadduu warinayo bilmacnaa macna uu ku wariya taas un bal markaa halkan wuxuu inoogu dhameeyey labadii shardiba horta iyaga tacriifyadii ama waxyaalihii dee ayagu quyuudeeda ahaa oo cadaaladiina waa dee loo shardaya islaam iyo markaa buluuq iyo caqli iyo markaa asalaama min alfisqa wa min khawaarim almuruuq haddaan aragnana markaa looma shardiya makaalkan dukuuro oo inuu shaksi laba yahay shahaadana waa loo shardiyayay inteeda badan waa waxyaalahay ku kala duwan yihin shahaadada iyo riwaayadu loomana shardiyayay makaalkan xurriyo ama xornimo shahaadadna guud ahaan bay u shardiyi jireen oo ah fawaariqda shahaadada iyo riwaayadu ay meel ku kala duwan yihin ayay tantay cadadna looma shardiyayo waayo shahaadadna inteeda badan dee ama cadad baaba loo shardeeyey halkanse waxa weeyaan oo dee cadad waxaan ahayn meesha yemiin iyo dee shaahid la aqbali jiray amwaasha iyo waxyaalahaas ayuun baaba jiray halkanna cadad looma shardiya waxyaalaha fawaariqda udhaxaysa shahaadada iyo riwaayada ama xaggii dabdigii ayaa dee dabdi kitaab iyo dabdi laabeed buu yeelanayaa ee labadaa markaa inuu labadabooda kulansaa shaksiguna shardi uma aha hadduu dee xifdigiisa nin ictimaadsanyayahay ama dabdi sadrina shardigiisu waa hadduu kitaabkiisa nin ictimaadsanaya yahayna waa inuu kitaabkiisa yagaa ugu dabdiyo lagu kalsoonaan karo si taqyiirkii iyo wax ku yimaado un looga aamin noqdo hadduu xadiidka macne ku warinayana dee way noo dambaysaa taasaa riwaaya bilmacnaa iyadoo yarba sisan khilaafkii culimadna way noo dambeeya laakiin waa inuu garanayo maa yuxilu macaani iyo madlaalka alfaada saas uu garanayo markaa uu macne ku warinayo qaxuri walaa muqafalan walaa an yakuna waa inaanu noqon walaa yakunu waa inaanu ahayn muqafalan ku muqafala yaxfadu xaalo xifdiyayo macnaa eh, dee axaadiistiisa in yamli yumallaba ay taale dee waa yumlime amlaa yumli imlaan in yumli hadduu yeedhinayo ujeeddadu haddii uu xifdi sadri un uu yahay oo uu kor ka sheegayo xadiidkii waa inuu axaadiistiisi hagaag u xifdisan yahay yadbidu kitaaban dabada yabdidu oo marka haddii kale facala eh, yafcilu baabkiid bay ka dhigaan baab macnaa waa inuu nin dabdiyo yahay kitaaban kitaab oo kitaabkiisa waa inuu dabdinayo in yarwi hadduu warinayo minhu min alkitaabi calima naxaal yahay mid og oo garanaya maa yasqudu waxa dhacaya ama maa yasqudu wuxuu ridayo uu garanayo in yarwi hadduu wariyo bilmacnaa macnaa uu ku wariyo bal markaa dabdigii waxa lagu garanayana imikuu sheegaya wuxuu ihi wa raawiga dabdigiisa curifa waxa lagu ogaaday oo lagu garanayaa in waafaqa hadduu waafaqo qaaliban fi lqaalibi inta badan man shaksiyii uu sifa lagu sifeeyey bihi bidabdi lagu sifeeyey oo dee raawigii marka uu dadkii xufaada ahaa idqaankiiyo dabdiga lagu yaqaanay uu wax la wadaagsado hadduu aanu khilaafin inta badan ee iyagii uu waafaqayo xaggii riwaayad ay ku warin jireen waxaa la arkay markaa garanayaa inuu nin dabdila yahay ama iyada dee mukhaalafada naadirkaa dee shaksi khada <laughs> dadku macsuumiinka ma aha nin khada ka nabadgelayaa ma jirto iyo kolkol istaawiyo taasi dhib ma laha hadday naadir tahay u mar iyo laba adu waxyaala khilaafo ee eh, haddii uu laakiin iyagii uu markaas ku warinayay xadiidkii uu ku warinaya markuu raggii itqaankii xifdiga lagu yaqaanay waxla wadaagsado markaa taasi waxay daliil u tahay inuu xaafid isna ama xifdi leeyahay adigu dabdi leeyahay taas weyn wa dabduhu raawiga dabdigiisii curifa waxa lagu ogaadoo lagu garanayaa in waafaqa hadduu waafaqo haaliban ay fil haalibi waa inta badan waxba naadirnima dhib ma laha ama dee wixii naadiriya xukm ma lahae man shaksigii uu sifa lagu sifeeyey bi bidabdi lagu sifeeyey xifdiyo idqaan lagu oqaan hadduu waafaqo taas baa lagu garan wey bal markaa taasi waa dabdigii wixii lagu garanayay cadaalada shaksiguna in cadaala la shardiyey cadaaladiina waa kaas maxaa dee ay kuba sugnaanaysaa shaksiga tacdiilkiisiyo tiibuu ka hadlayaa wuxuu idhi wasnaani laba shaksi man zakaahu ninkii ay taskeeyeen kollayna dee dabacad kalema ama nusqooyinka kale inbaa manta bedelka ee taalla waana dee isla midun imaka halkan macnaha ay guud ahaan faa'iidaynaya walaad moodo ma soo aadinaya yar xagga laqada u dhowin watnaani laba man zakaahu ninkii ay taskiyeeyeen cadlun cadli weeye macnaa laba culamaa uljarxi wa tacdiil ka mida ama a'immadii halkan la ictimaadsanayay ka mide shaqsigii ay taskiyeeyeen ee ay yidhaaheen waa shaksi cadaala ay u sugeeni caddi weeye oo markaa waxa weeye macnaa shaksiga cadaaladu waxay ugu sugnaanaysaa laba shaqsi oo ahlaljarxi wa tacdiil ka mida taskiyadooda ay taskiyeeyaan ay cadaalo ay u xukumaan taas bay ugu sugnaan horta oo laba way ku sugnaanaysaa wasnaani laba man zakaahu ama in zakaahu hadday taskiyeeyaan maanihi dee waaba laba shaksi ficilkiina damiirkii imaka dee waa kan ifraad zakayaahu lama odhan iyadoo dee la eegayo tasniyada meesha jirta zakaaho lafdigan dee isnaam baa lafdigiisa ayaa de waa kan mufrad gaar ahaaneed ma laha waa lafdigii imaka iska waxa weeyaan walow laba uu tilmaamayo isaga lafdigani waa lafdi iska mufrada oo waxa weeyaan dee imaka mufrad gooniuu leeyahay ma jirto markaa lafti ahaan eegideed iyo kollay dee wasanka ayuu markaa u keena damiir keliya ugu wada celiyay labadii wahaani laba man zaka ninkii ay taskeeyeen cadlun cadli weeye markaa wuxuu uhi sheekhu wal qowlka sixada badan ee aqwaasha ahlucilmiga ama labada qowl ahlucilmigu ay leeyihiin barkooda sixada badan in cadala haddii uu tacdiiliyo alwaaxidu shaksi dee imaama oo lagu kalsoon yahay la ictimaadsanaya uu tacdiiriyo shaksi waa mid keliya yakfi aw jaraxa amase uu jaraaxeeyo oo uu shaksigii yidhaah waa nin daciifuu daciifiyo isagoo sababtii balcadaynaya yakfi waa ku filaanaya kaas horta laba tacdiilku waa ku sugnaanaya ama cadaaladii shaksigu taskiye laba ayay ugu sugnaanaysaa dadkaa dee la ictimaadsanaya baabkan ka mida haddaba haddii shaksi keliya oo dee imaamo muctabari uu tacdiiriyo shaksiga cadaala u xukumo amase uu tajriixiyu shaksiga dacfi uu xukumo bal markaa xagga in dee sababta la cadaynayo inaan la cadaynayna waase inoo dambayse haddii ala idhaahe oo iminkaan arki doonaa dhawaan baan arki doonaa ee adugu kaa waa lagu kaaftoomayaa buu leeyo qawlka asaxa oo dee marka la eega aimada qaarkood baa laba uun shardiyey waayo marka markhaati baabkeed la joogo dee shaksigii markhaatiga gelayay taskiya uu baada ama markhaatiga furayay ayaa taskiyadaa labaa taskiyeyn jiray ee shaksi keliya muu taskiyeyn jirin laba lababaa lagu kaaftoomi jira mid keliya shahaadada laguma kaaftoomi jirin halkana tii unbay kala ay bad kuwaasi ay kala mid dhigeen waa kollay waxyaala badan bay iska shabahan waxyaalana way ku kala duwan yihiinba waxoo dee uu suyudibashbahisa ku caddeeya waxyaalaha faariqdooda haddaba marka tan laakiin qawlkooda taasi waa qowl qawlka laakiin asaxee xooga badan ee dee sixada badani waxa weeye tani maanta la mid maha taas ee waxa weeyaanu nimanka khabarkan ama riwaayadan shaksigeeni wehel noqonaya marka la tadkeeyeeba cadad looma shardiyo marka wixii dee taas isaga ay ugu sugnaanaysana cadad looma shardiyaye waa shaksi keliya hadduu tacdiiliyo ama tajriixiyo waa lagu kaaftoomayaa taabun walasaxu qowlka sixada badan in cadala hadduu tacdiiliyo alwaaxidu mid uu tacdiiliyo aw jaraxa amase uu wax jaraaxeeyo u raawi daciifiyo yakfi waa ku filaanayaa kaasi aw kaana mashhuuran in cadaladiiba ama cadaladii bukaanadani ku cadfan tahay oo in cadala haddii uu tacdiiliyo alwaaxidu mid uu wax tacdiiliyo aw amase kaana uu yahay raawigiiba mashhuuran mid ku shuhuroobay macnaa cadaalo dadka dhexdooda iyada istiqaamo iyo dikri fiican uu kuba shuhuroobay cidba yaani tacdiilinin be yakfi waa ku filan tahay wey oo marka waxa weeyaan cadaalidiba waxay ku sugnaanaysaa bal qowlkaa hore ee man zakaahu dee isnaani man zakaahu haddaan soo dhaafno qowlkooda asaxaa haddii ruuxii ama raawigan nin keligii oo ahlalcad jarxi wa tacdiili uu tacdiiriyo cadaalo waa loogu xukumaya haddii cidba yaani tacdiilininbe dee nin mashhuura yahayoo cadaaladiisii markaa iyo toosnidiisii ay shuhrowday ay faaftayna bayna ahlicilmi ammaantii la ammaanayay uma baahna shaksigaasi shaksi taskiyeeya oo idhaa hebel waa cadli ee taas baa ku filan oo lagu gaaftoomaya markaa dee a'imadii diintii si maalik iyo shaafici iyo axmed iyo layt iyo ibnulmubaarak iyo shucba iyo okic iyo isxaaq iyo raggii lahaa ee markaa istiqaamadoodii iyo cadaaladoodii iyo wanaagoodii iyo ammaantoodu dadka dhexdooda ay ku faaftay ku shuurowday shaksigaa cadaaladooda ama iyaga dee kuwa caynkaasa cadaaladooda lama baadhbaadhayo cidna lama weydiinayo umana baahna ruux taskiyeeya oo markaa ruux taskiyeeya tan baa ka xoog badan oo ka weynba axmed ibnu xambal baa la weydiiyey isxaaq ibnu rahawayho mitlu isxaaqin yusalu canhuma isxaaq oo kalea cid la weydiinaya ayuu yihi yaxya ibnu mucin abi cubayd imaamkii la odhanaya qasim ibnu salaam baa la weydiiyo mitli yusalu can abi cubayd ma anigoo kale abi cubayd la weydiiyaa buu dha abu cubayd yusalu can isagaa dadka la weydiiye oo isaga ninkii wax tacbiirinaya dadka la weydiinaye isago uma baahno ama in la isweydiiyo haddaba adigu dadka caynkaasana cadaaladoodii iyaga dee marka taas baa ka xoog badan baa ruux yidhaha hebel waa cadli tan baa ka xoog badan marka taas way ugu sugnaan shaksiga mashhuurnimada taas buu wadaa haddii shaksiga aan martabadaa gaadhsiisayn ku keli tacdiiriyo taasna iyadna cadaaladii waa loogu sugayaa tajriixna waa saas oo kale in cadala waaxid yagti aw jaraxa aw kaana mashhuuran marka wuxuu uhi wazaada wuxuu siyaadiyey yuusufu yuusuf wuxuu siyaadiyey bianna kula man shaksi dhammaantii oo yucrafu lagu ogyo lagu garanayo bicilmin cilmi iyo ihtimaamkii u ihtimaama cadlun cadli weeye ilaa duhuuri jarxin ilaa jarxi uu ka muuqanayo oo inta wax isaga lagu daciifiya uu ka daahirayo waxaa lagu xambaarayaa un cidna yaani tacdiilina cadaalaha sha'nigiisii lagu xambaaraya waaba weydiideen qowlkaa yuusuf yuusufkanuu sheegayaa waa imaamkii jaliilka ahaa xaafid almaqrib maasoo ibnu kasiir ka cabiray meelo suuratulbaqara ka mida xaafidu maa albixaar waa yuusuf ibnu cabdillaahi ibnu cabdilbar imaamkii loo yaqaanay weeye waxaanuu leeyahay xaafidu maa albixaar de waa reer andalus buu ahaa badda oo ka talowsanaa cad markaa taas buu yidhaha xaafid maa albixaar markaas salaatulwusta marku hadlayo qowlu leeyahy maruu soo naqliya ama qowluu doorto haddaba wasaada yuusuf yuusufkaasi waa imaamka ibnu cabdilbare ayaa wuxuu isagu ku tegay arrin ay dee xataa rag dambeba waqtiyadan dambe ee cusuura riwaaya lasoo dhaafay ay kuba waafaqeenoo ninkii isagu dee ahlu cilmiga ahaa ee lagu yaqaanay cilmi dalabkii iyo cinaayadii ee dee wax markaa lagu qoomayo lagu dhaawacayo ama lagu daciifinayana aan lagu aragayn jarxisaasi ka muuqan waxa weeyaan waxaa lagu xambaarayaa un xaalkiisa toosni iyo cadaalo ilaa wax taa bedelaya la helo saas buu ku tegay oo wuxuu dee kuwa hore qowlkooda ka duwanya isagaba haddii dee jarxi lagu arkay in ama cidi jaraaxayso cadaalo looma sugaye kuwa hore wataa taskiya ayaa qowlka hore loo baanaa in la taskiyeeyo oo dad ay tacdiiliyaan baa loo baana haddaanu aw kaana mashhuuran qowmka aanu ahaynba isaga wuxuu leeyay kol haddii dee shaksigan lagu yaqaano cinaayo uu markaa cilmi u cinaayoodo cilmi lena uu yahay oo kullu xaamil cilmi macruufun bilcinaayati bih arrintiisna maha mastuurintii uma jeedee daahirkiisna toosni yahay oo waa khibradii markaa dee daahir ahaan wax laga og yahay une wixii markaa baatinkiisii baan la ogeyn ujeedadu waxaa lagu xambaaraya in xaalkiisa cadaalo haddii aan wax jaraaxayn iyo la helino ilaa inta dee jarxi ka muuqanayo taas buu yidhi sheekhuna wuxuu raaciyey waa abow way diideenoo ibnu salaax baa ka cabiray tawasucu kayru mardi inuu yahayba oo taasi uu yahay kuwo kalena wax dhal ay ka cabireen laakiin rag markaa dambe say ibnu muwaaq oo dee kolle ibnu salaax iyo ama ciraaq iyo ka horreeyey buqyatnuqaad kitaab la idhaa leh iyo misi oo kaleo isaguba waqtigiisii ka soo qaaday balle dee cusuura riwaaya lasoo dhaafo kale dahabi oo isaguna markaa waxa weeyaan taasna waqtiyadii dambe markuu eegay dee tan ku tegey ibnu sayidinaas qolodii saasa ayaa kuwa waafaqay oo khaasatan waqtiyadan dambe ee shaksigu kol hadduu dee cinaayo uu cilmi u leeyahay ama cilmiba uu xambaarsan yahay daahir ahaanna deed wanaag iyo taasu lagu yaqaano baadinkiisi yaa laba ogaanibe wax markaa taa suulinaya oo markaa burinaya waxaa daahirkiisu yahayna aan lagu arag in cadaalo lagu xambaarayo inuu xaalkiisa saas lagu xambaarayo ayay qolooyinkaa dambana ku waafaqaan ee qowlka uu ku tegay taas weeye adugu laakiin dee cusuura riwaaya markii la joogay ee shaksigan waxa uu warinayo dee markaa isaga uu ku sugnaanayo ama laguma daciifinayay imaka ninna xadiid isaga riwaayadiisa kuma sugnaanayo markaa lagumana daciifinayo werintan uu wariyo wixii way sugnaadeen oo waa la dabdiyo taas iyadaa wax laga faaruqay markaas waktigaa hore ayay dee arrintan tashadudkan badan ama intan khibro baadin iyo weliba shaksigii loo yeesho loo baahnaayey waktiyadan dambe shaksina dariiqiisa aanay riwaayo ku sugnaanayn dariiqiisana aan lagu daciifinahayn ayaa waxay kaba tiriyeen qolooyinkaa kuba waafaqay ibnuljazariyana waa isna qowlkiisiie in dee qowlkan ibnu cabdilbar uu yahay qowl wajiha markaasoo la iska ictimaadsan karo eh, laakiin kuwii hore markay dee cusur riwaayo loo eego waa tawasuc hayru mardiya suu ka ibnu sulaxba markaa wuxuu uhi wasaada yuusufo bal markaa xadiisu xujaysayna dee horena waynuu soo yaro aragnay isna waa idin dhiganayaabo wasaada yuusufu yuusuf wuxuu siyaadiyey waa ibnu cabdilbariye bianna kulla man shaksi dhammaantii oo curfa lagu ogiye bicilmi cadlun cadli inuu yo cadaalo loo sugayo ilaa duhuuri jarxin ilaa jarxi ka muuqanayo waaba way qowlkaas wاljarxu wالtacdiilu muطlaqan ra'w qabulahu min caalimin calى اlaصx ma lam yuwasaq man biijmaalin jurix marka wuxu uhi wljarxu jarx wax la jaraaxeeyo la daciifiyo iyo wtacdiilu tacdiil la tacdiiliyo ruux cadaalo loo sugo muطlaqan xaalu yahay mid kastaaba oo jarxiga iyo tacdiilku mid kastaaba goonyaantiisa muطlaq xaaluyo ujeeddadu mubham yahay aan sababtiisii la sheegina la iطlaaqay fulaan waa cadli ama fulaan waa daciif taasuu layidhi iyadoon sababtii la caddayn ra'aw waxay culimmadu arkeen qabuulahu aqbalkiisa la aqbalayo min caalimin way idaa sadara hadduu ka soo fulo min caalimin shaksi caalim ah oo halkan caalim asbaabta jarxiga tacdiidka caalim ku ah dee isagiina cadaaba marka hore ay u sugnaato la ictimaadsanayo taas wey cala alasaxi waa dee qowlka asaxa sixada badan aqwaasha cilmiga qayd buu kordhiyey xaafid xajar uu ka qaadanayo ma lam yuwasaq haddaan la tawsiiqin oo bacnaa aan la tacdiirin oo cadaalo loo sugin ma shaksi juriixa la dhaqoomay oo la dhaawacaa ma la daciifiye biijmaali ijmaal ahaan iyo duuduubahaan lagu jaraaxeeyey markaasna waxa weeyaan waa masale yadna khilaaf ku jiro waana dee kolley masaa waa masaa'il dee marka la eego xataa tasxiixii axaadiis iyo tadciifkoodii ayay dee qayb kaba qaadanaysaaba oo waatan shuruud baynu ku soo marnay xadiidkii saxiixa uu lahaa shuruudna shuruud ay iskuga waafaqsan yihiin buu ahaa haddana waxaan arkaynaa axaadiis badan oo culimmadu sixadoodi iyo sixa la-aantooda isku khilaafaanba waxaana ay kollayna masalada dee qaybtii asiladan kol kaga hadlay maalintii ugu horreysay oo dee waxay ayd shuruudda isku waafaqeed ay isku waafaqsan yihin axaadiidda sixadeedina ay iskuba waafaqaan haddana axaadiis badan tan sixadoodii aanay iskuba waafaqin baa jirto kolley waxyaalahan imika aan ku jirno iyo umuuro kale ayaanay taas asbaabaheeda ay tahayba asbaabaheeda waa asbaabtii khilaafka culimmada tasiix axaadiida iyo dee tadciifkooda baa isku khilaafayeen baa kuwan imika meelaha khilaafyadan imika ay jiro ayaabay ka mid yihiinba waxaana san hore usoo sheegnay axaadiidan tasxiixooda iyo tadciifkoodu waa masale ijtihaadiya weeye oo markaa maaha dee waa masale ijtihaadiya saa daraaddeed baa ijtihaadaadka a'immadu ay dee ku kala duwi karaanoo mid xadiid uu sixo u arkaya ama tasxiixinaya ayaa ku kala aanu tasxiixinay matalan waxaaba way de waa taas isnaaniman zaka wa cadlun wal asaxa buu yihi khilaaf baa halkaa jiray shaqsi shaksi keliya kuu tacdiiliyo miyaa dee cadaalad loogu xukumaya mise looguma xukumayo bal markaa asaxa haddaan qaadano dee haddii shaksi keliya uu tacdiiliyo oo shuruuddii kale saxadana la helo raawigaasi waa raawi cadaala ay u sugnaato xadiidkiisi in la saxiix yeelay noqon muqaabil asaxoo isku xoog badan ina asax buu ka cabiro muqaabil asaxna wax xoog badan been ayaa waxa muxuu noqonayaa lmid mid inaan la aqbalayn marka kii qawlkaa kuba tegey dee ninkani ninkii uu tacdiliyey agtiisa cadli maaha markaa weli xadiidkii saxiix xadiidkii markaa shuruudii sixada lama wada hayo waayo raawigiisii cadaala weli uma sugnaanin kolle danu cadaaladaha ugu sugan tanaan haynaa taasoo kale imika jarxigiiyo tacdiilka iyadna saasoo kale haddii la idlaaqo sababtiisa la sheegin miyaa la aqbalaya mise lama aqbalayo dhowr qowl baa jira mid asal ahaan lama aqbalayo ayma badani waa kay saxiix yeelaanba oo lama aqbalaya haddaan sababtii la cadaynsa ibnu salaax iyo ay kuba tagaan dee ayma badan ay saxiix yeelaan kuwana dee imika marka uu shaksi caalimo xaggii kasoo fulo in la aqbalayo weeye haddii qaydka dambaa la raaciyo bal markaa haddii la yidhaha lama aqbalayo tafsiir la-aan haddii imaka dee nin imaamo ama mid ka badan in ruux cadaalmeey cadaala ay uxukumaan ama jara ay tajriixiyaanba oo sababtii aanu caddayn markaa waa inaanay ama taa cadaala ku sugnaanayn ama dacfiyaanu ku sugnaanayn buu noqon oo markaa qolooyinkii dee qowlkoodu taas aha xadiidka sidaasa kuma tasxiixin karaan kii isagu yidhi waa la aqbalayaan xadiidkii sidaa uu ku tasxiixin karaa waa asbaabtan markaa dee waa masale ijtihaadiya guud ahaanba tasxiixu laxaadiid iyo taxsiinkeeda iyo tadciifkeedu masale ijtihaadiya u noqon wاljarxu watacdiilu jarxi iyo tacdiilkii muطlaqan xaal yahay mid kastaa isagoo muطlaqo macnaa sababtiisii la